bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin lilimaami اnawowiyi raximahu llahu tacaala qaala alimaamu اnawowiyu raximah llah wacan jaabirin radia allahu canhu qaal maa su-ila rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama shay-an qadu faqaala laa muttafaqu calayhi jaabir waxaa laga warinaya rasuulka inuu yidhi maa su-ila rasuulullaahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulka lama su-aalin shay-an wax qadu weligiis wax lama weydiinin fa qaala markaa uu yidhi laa maya ma idin siinayo uu yidhi ma jirto muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebiga karamkiisa iyo deeqdiisa iyo waxbixintiisa inta wax uu haysto la weydiistay ee uu yidhi maya kuma siinaayo uu yidhi ma lahaayo marka taa waxay tusaysaa inuu deeq badnaayo rasuulka sala allahu caleyh waalihi wasalam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxau yidhi maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu alcibaadu addoommada ay waaberiisanayaan fiihi maalinka dhexdiisa ilaa malakaani laba malag ayaa yanzilaani soo degayo fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdi munfiqan midka wax bixinayo khalafan dibmaryo sii maalkiisii uu bixiyey booskiisii wax u dib maro oo u bedelo ilaahu sii wayaquulu laakharu ka kalena waxa uu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdisii mumsikan midka wax haysto oo aan wax bixinaynin talafan baaba oo waxa uu haysto ilaahu ka baabi-i sidaabuu dhahayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saareen xadiidkan wuxuu leeyahay marka nabiga sala allahu calayh waali wasalam adoo subax ma jiro addoommadu ay soo waabariistaan ilaa laba malag baa korka kasoo degaan midna wuxuu u duceynayaa dadka waxbixiya wax sadaqaysto midna wuxuu habaarayaa dadka bukhalada een waxbixinin ee maalka ku dhegan xaqii lagu lahaa aan ka gudanaynin marka wuxuu leeyahay midna wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdisii munfiqan midka waxbixinayaa khalafan alkhalaf waxaa weeyaan wixii uu bixiyey booskoodii wax kale oo u galo oo uga khayr badan yacnii iyadoo ajarka aakhirana oo u yaallo haddana ilaahu maal kale soo geli oo sadaqadu maal kuma nuqsaanto qofka hadduu wax bixiyo hor ilaahay oo u bixiyo soo aakhiro haddana rajo ka leh ayaa haddana adduunyadii maalkiisii inuu kordho ma ahna waxba aynan u nuqsaaminaynin waxba aynan u dhibaynin ayb taas taasna marka waxaa weeyaan iyadoo de qofku camaliyan waa u arki karaa xataa dadka sadaqada badan ama wax bixiyo markay wax bixiyaanba ilaahay beddel inuu siinaayo way arkayaan nacam oo dadka ilaahay dartii wax u bixinaayo ayb ka kalena wuxuu dhahayaa wayaquulu laakharu ka kale waxa uu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdisii mumsikan midka wax haysto yacni kan wax haysto waxaa loo jeedayaa midka yacni ka haysto inuu wax bixiyo maalkiibau gacanta waa ku dhegan yahay wuxuu ka haystaa inuu dhiibo ee uu xag alla ula baxo talafan sii ilaahu kaas baaba-sii in maalku uu ka baaba-o ilaahu ku sallad oo ku keen in maalkiisa uu baaba-o malaa'igteeda ilaahay subxaanahu watacaalaa ducadooda alla waa aqbalayaa ilaahay agtiisa waxay kuleeyihiin yacni eh, mansilo iyo darajay kuleeyihiin marka qofka mutasadiqa ahe wax la baxaayo wax sadaqaysanayo malaa'igtaa u duceyneyso midkan bakhiilkaana wayba habaareysaa malaa'igtii wa canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal isla waxaa laga wariyey abi hurayra rasuulku inuu yidhi qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waa xadiisulqudsiye anfiq yabna aadam bani aadamow waxbixi oo nafaqee yunfiq calayka alla ku nafaqeeye markaas adigana ama yunfaq lagu nafaqeeye calayka adiga korkaaga la nafaqeeye oo adiga yacni bixi alla wax ku siiye waxbuu ku siinayaa jazahaaga iyo abaalmarintaada waxay noqonaysaa inuu adigana alla wax ku siiyo waxaad hesho maxaa yeelay aljazaau min jinsi alcamal weeyaan oo qofka waxa uu camalkiisu uu yahaa alla ku abaalmariyaa haddii aad adiga wixii alla ku siiyey maalkii alla uu ku siiyey haddaad addoommadiisii wax ka siiso oo aad ku baahi tirto oo aad dhibaatada iyo waxyaabahaas kaga tirtir aad kaga baabi-iso adigana alla xaajiyi dhib aada leedahay buu kaa baabi-inaya xadiidkii kale saxiixa aana wuxuu ahaa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi ddunyaa nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofkii qof mu'mina ka fudaydiyo murug murugaha adduunyada ka mid a ah, alla wuxuu ka qaadayaa oo ka fududaynayaa murug murugyada aakhira ka mid a ah. marka murugta aakhiro wax fudud ma aha oo tan adduunyada iyo midda aakhira isma laha midda adduunyada ayaa dhib yar oo murugta adduunyada waa laga baxaa ama waaba laga baxaa haddaan laga bixin waaba laga dhintaaba laakiin murugta aakhiro qofka lasoo gudboonaanayso haddii uunan alla ka fududaynin waxaa weeyaan dhibkeeday leedahay wayna dhib ahaanna waa u weyn tahay waqti ahaanna way daa'imi og tahay maxaa yeele aakhiro wax dhammaanaya ma ahan daar go-eysa ma aha sidaa darteed marka waxaa kaloo nebigu yidhi waman satara can mu'minin qofkii qof mu'mina asturo ama yacni qaawanaan ka asturo ama ceebtiisaba qariyo satarahu allahu fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba ilaahay waa astura sida u macaamilay ayaa alla subxaanahu watacaala isaguna oo u abaalmarinayaa ilaa xadiidka uu yidhi nabiga sal alla ly salam wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi alla addoonka kaalmihiisa ayuu yahay inta uu addoonku walaalkiis kaalmadiisa isna uu ku jiro wa bilcagsi marka haddii qadiico iyo isgoyn iyo isdil iyo dhibaato haddii qofku uu sameeyo ee uu yacni dadka muslimiinta kula dhaqmo asagana ilaahay wuxuu ka fishaa waa un noocaas iyo ka daran ayb ya bna aadam qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi anfiq bixi ya bna aadam bani aadamoo wax nafaqee oo wax sadaqayso oo wax bixi yunfiq calayka alla ku nafaqeeye adi yunfiq yacni ku nafaqeeye wax ku siiye allaahu yacni alla caleyka adi korkaada yunfaq lagu siiyee la nafaqeeye caleyka dushaada mabni lilmajhuul haddii laga dhigana waa yunfaq haddii kaloo yunfiq la yihaahdana faacilki waad soo qadaraysaa waa allah subxaanahu watacaala ayb mutafaqu calayhi wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana rajula nin sa'ala rasuulallahi rasuulku weydiiyey sala allahu alayh waalihi wasalama ayu lislaami khayr islaamka qeybihiisa teebaa ugu kheyr badan ayulislaami yacni ayu khisaalilislaami islaamka qeybihiisa teebaa khayrun ugu khayr badan marka islaamka inuu qeybo badan kale leeyahay iyo tusaya xadiidkan iyo axaadiidta lamidka ah qaala nabigu waxau yihi tudcimu dacaama cuntada ayaad quudinaysaa oo dadka masaakiintaad quudinaysaa wax siinaysaa wa taqra-u salaama salaantaad akrinaysaa calaa man qof korkiisaa ku akrinaysaa carafta aada aqoonsato iyo man lam tacrif qofka aadan garaninba yacnii dadka muslimiinta kan aada aqoonsato iyo midka aadan aqoonsanin oo aadan garanin labadaba salaam baa ku akrinaysaa oo waad salaamaysaa yani eh. labadaba waad salaamaysaa salaam baad ku akhrinaysaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa eh, marar badan waxaa jirta xadiidta noocan oo kalea nebiga sala allahu alayh waali wasalama in la weydiiyo iimaanka maxaa ugu khayr badan islaamka maxaa ugu khayr badan marba oo wax sheega marka nebiga hadda tudcimu dacaam ayaa ayuu sheegay mar kale waxaad arkaysaa asalaatu liwaqtihaa iyadoo la leeyahay mar kale waxaad arkaysaa iyadoo wax kale la sheegaayo oo nebigu sheegaayo sala allahu calayh waali wasalam axaadiidtaas marka wax iska hor imaanaya ma aha axaadiidta noocaasa ah, ma iska hor imaanaysee nin kastaa wuxuu wax ugu sheegaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama wixii uu qaban karo ama kartideeda uu leeyahay ee diinta ilaahay ka mid a ah ayuu u sheegayaa marka waxaa dhici karta saa-ilka wax su aalaayo haddii uu yahay nin xoolo badan sadaqada sadaqaduu ku waaninaa haddii uu yahay nin geesi ah jihaadkii uu ayuu uga bilaabi jiray haddii uu yahay mathalan yacni nin eh, eh, cibaado badan oo kale salaadii iyo inuu yacni ama qofka markaas baahida ou qabo meesha uu kasoo bixi karo ee uu kasoo dhalaali karo ayuu nebigu usheegi jiray sala allahu aleyh wali wasalam ee dhammaan waxay ka wada mid yihiin islaamka wax iska hor imaanayana ma aha xadiidkan marka nebigu waxaa la su-aalay nin baa nebigu wuxuu su-aalay ayu lislaami khayr marka waxaa laga yaabaa ninkan laba unbay mid tahay nin xoolo badan oo wax bixin kara inuu ahaa oo nebigu uu leeyahay adiga waxbixintaa kuu khayr badan waxaa kaloo dhici karto qofku inuu xoogaa waxbixinta ay ku yar ay ku yar tahay marka nebiga uu ku dhiiri gelinayo sala allahu alayh waali wasalam tudcimu dacaama dacaamka ayaad quudinaysaa cuntada ayaa quudinaysaa oo dadka baahan ayaa cuntada la gaaraysaa fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka dhibaataysan yaad cuntada la gaaraysaa ogsiinaysaa marka idcaamkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caqabada culus looga gudbo caqabaadka aakhiro waxyaabaha looga gudbo waxaa ka mid a dadka baahan oo la quudiyo alla waa ka dhahaya falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqabatin aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman la nafaqeeyo oo la quudiyo daa maqraba qaraabo u saaxiiba ow miskiinan ama miskiin daa matraba dhulyaal ah oo aan waxba haysanin marka idcaamku meel weyna uga jiraa marka eh, diinka ayb laakiin annaga si cagsi aan u isticmaalnayo waxaad arkaysaa idcaamka waxaa lagu dadaalayaa midka yacni eh, munaasabaadka bidaca ah oo sharciga uunan kusoo aroorin ayaa waxaa la leeyahay marka axaadiidtan baa lasoo deliishanaya waxaa loo soo deliishanayaa munaasabaad sharciga uunan kusoo aroorin qof baa dhimanayo kale markaasaa toddoba toddoba neefoo geelaa la qalayaa gurigii baa lagu la dul imaanayaa waa lagu kulmayaa asxaabtana waxa waxay u yaqaaneen niyaaxa kaa sadaqa iyo idcaam ma ahne waa niyaaxa sida jariir ibni cabdillaahi albajeli xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ku sugnaa sida uu tilmaamay marka waxay ahayd in sida kale la yeelo oo dadku marka ay dhibaatay qof waxaa laga yaabaa dhibaataysnaayo deyn in lagu leeyahay ninka yacni intaasoo xoolo loo qalaayo tacsidiisa ama yacni e, geeridiisa kadib waxaa dhici karta in deyn lagu leeyahy oon deyntiis aada layskaga warsaninba ama waxaa dhici karta markuu jiranaa annagaa aragnay dad markay jiranaayeen war wixii lagu daawo war ninkan intaasaa lagu badbaadin karaa war ninkan waxu tara lacag yacni intaa in la eg haddii la helo ninkan wuxuu heli karaa caafimaad fiican waa la badbaadin karaa ma keenayaan laguma karo waa goynayaan waa kala dhuudhuumanayaan marka ou dhintana waxaa weya kulligooda isugu imaanaya maxay ku falayaan markaas maa maxay ku samaynayaan sharcina ma ahan caqlina ma ahan marka tudcimu dacaama kaasoo kale ma aha nacam ee waxaa weeyaan idcaamu dacaamka dadka masaakiinta oo sidooda cumuuman yacni la siiyo dadka masaakiinta cumuuman la nafaqeeyo way wax la siiyo oo markay dhibaataysan yihin abaare iyo shiddo iyo dhibaatooyin ay jiraan marka iyadoo abaarihii iyo baahidii ayba ka badatay tirada ayaa haddana waxyaaba yacni middo kale dad waxaa la waxaaba loogu talagalaa cuntadaas dad wax haysto kuwii wax haystana waaba laga xirtaa albaabada nacam ayb marka ilaahay in laga cabsado waxaa fiican idcaamkana lagu dadaalo dadka baahan wax la siiyo waxyaabahan munaasabaadkan bidaca ah bidcooyinka oo sunnada aynan kusoo aroorinna laga dheeraado si camalkeenna oo u noqdo mid wax lagu dheefsado wa taqra salaama salaamtaad akrinaysaa calaa man carafta ayaa ku akrinaysaa qofkaad aqoonsato iyo man lam tacrif salaantiina in allaale wix muslimood aragto salaanta baad ku akrinaysaa assalaamu calaykum salaantii baad faafinaysaa marka ama qofka garo ama ha garanin bal nabiga sala allahu calayh waali wasalam salaanta lagu gaar yeelo dadka la yaqaan oo keliya wuxuu ku tilmaamay min calaamaati saaca inay tahay qiyaamaha yacni qiyaamuhu inuu soo dhawaaday waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a tasliimu lkhaasa dad gaaro qofka uu yaqaan un inuu salaamo kuwa uunan aqooninna uunan salaamin waxay ka mid tahay waxyaabaha calaamaatu saaca nebiga uu ku sheegay sala allahu alayhi waaalihi wasalam muttafaqun calayhi marka wuxuu ka rabaa tudcimu dacaamadaas la quudinayo masaakiinta wa canhu qaala waxauu yihi cabdillahi bni cumr bn alcaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku waxa uu yihi arbacuuna khaslatan afartan qaybood afartan waxyaabood aclaahaa midda ugu sarreysaa maniixatu lcanzi ay tahay ri laysmaaliye ay tahay maa min caamilin ku sameeyaa ma jiro yacmalu kaasoo yacmalu samaynayo bikhaslatin qeyb oo minhaa afartankaa ka mid a rajaa-a hawaabihaa isagoo thawaabteeda rajaynayo wa tasdiiqa mawcuudihaa shaygeeda la yaboohayna rumayn ou rumaysan yahay ilaa adkalahu llahu alla wuxuu geliyaa tacaalaa sarreeye bihaa uu ku geliyaa qeybtaas ou ku camal falay sababteeda aljannata buu ku geliyaa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyay waqad sabaqa bayaanu hada alxadiidi xadiidkan caddayntiisiina way soo hormartay fii baabi bayaani kasrati duruqi lkhayr bay noogu soo hormartay afar qaybood oo ay ugu afartan qaybood buy afartan waxyaabood oo midda ugu sarreysa ay tahay ay tahay maniixatu lcanzi maniixatu lcanzi waxa ay tahay ri la ri irmaan oo qof uu leeyahay oo yacni markaa yacni eh, cid baahan oo kale ama wax haysanin ama aan heli karin ayagu waxba inuu marka rida uu siiyo uu yiraahdo ridan caanaha ka maasha wixii marka laf lafaheedana de dabcan qofkaa iska leh nacam rida lafaheeda saa iskale ninka laakiin caanaheedu wuxuu siinayaa marka qofkan kale waa maalis marka nacam ayb aclaaha marka afartankaa qaybood midda ugu sarreyso ugu ugu korayso waa taas dee inta ka hooseysa waa kasii hooseeyaan soo maa wax kasii fudud waa inta kale oo la samayn karo marka haddii sadaqadii bal fiiri khayrka ay leedahay qof aad neef eh, yacni aada maaliso canziga hadda marka ridana mafhuum ma laha oo macnaheedu maaha yacni haddii sac la maaliyo in ajarkan aanu helaynin ma aha maaha sidaa maaha waxaa weyaan ninkii maalintoo dhan marka waa soo hoosgelaysaa <coughs> ayb marka afartankaa qaybood waxaa ugu aclaaha midda ugu sarreysaa maniixatu lcanzi ay tahay maa min caamilin ku shaqeeyaa ma jiro oo sameeyo yacni kaas oo yacmalu samaynayo bikhaslatin qeyb oo minhaa kamida afartankaas markuu samaynayo se rajaa-a hawaabihaa isagoo hawaa wuxuu u samaynayaa waxay tahay rajaa-a hawaabihaa hawaabteeda rajayn uu rajaynayo wa tasdiiqa mawcuudihaa wixii la yaboohay wixii la yaboohay oo yacni lagu ballan qaaday ee ajaree janno iyo ahna ou rumaysan yahay marka waxaa la rabaa tasdiiq iyo ajarkii oo lagu xisaabtamo ajarkii oo lagu xisaabtamo iyo ajarkii laftirkiisa oo la rumeeyaba marka waxaad qabanaysa nacam haddaad isaga qabato howl oo iska un caado camal iska ah oo ay tasdiiq iyo waxaaba aanay kuu wehelinin ajrigii ma helaysid maxaa yele labadan baa lagu xiray ilaa haddii uuba jiro adkhalahu llahu alla wuxuu geliyaa tacaalaa sareeye bihaa qeybtaa uu sameeyey wuxuu ku geliyaa aljannata buu ku geliyaa culimada qaar baa marka waxay isku dayaen afartankan inay tiriyaan hal qaybood aclaaha maniixatulcanziba soddon iyo sagaalka kale nebiga ma sheegin qaar baa marka waxay isku dayeen inay tiriyaan xaafid ibnu xajar marka wuxuu yihi bacdi culamaana waa tiriyeen kuwo kalena waxay dhaheen in laysku yaa qofku haddii uu yidhaha intaas waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas yaa u sheegay maniixatulcanzi inay ka hooseeyaan inay kasasee ku ogaaday marka muhiimku waxay tahay nebigu wuxuu u qariyey yacni kisaalu lkhayr waxyaabaha khayrka lagu gaaro afartan waa ka badan yihiin haddii marka dadka oo u sheego nebiga sal lla ly slam afartanka oo kow kasoo bilaabay ilaa midda ugu dambaysa uu gaarsiiyo dadkii afartankan unbay ku dadaalayaan khayrka kale yay ka dheeraa ay ka tegayaan nacam saasuu xaafid ibnu xajar uu leeyahay raximahullah marka in la qariyo danaa ku jirta nacam maaha inuu nebigu waxyi iyo wax dadka hadda faa-iido u ah inuu ka qarinayo afartankan waa lagaa qariyey si aad khayrka u raadisid mar walba oo aad uxusul duubto waa sida leylatulqadriga nalooga qariyey oo kale oo aan naloogu sheegin waxaa ku jiro dadaal inaan dadaalna darteed haddii laakiin naloo sheego waxaa laga yaabaa qofku inuu habeenkaa inta cibaadaystay habeenada kalena iska seexdo marka in habeenkaas iyo kuwa kaleba a ka wada faa'iidaysato saasaa marka loogu talagalay rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waqad sabaqa bayaanu hada alxadiid wuxuu noogu soo hormaray fii baabi bayaani kahrati duruqi alkhayr wacan abi umaamata sudiy bni cajlaan waxaa laga marka baabka xadiidka adda wuxuu baabka ka ka munawaafaqsan yahay maniixadaas qofkaan yacni neef aadan siininba kulligiis caanihiisa keliya aada maalisay ayaa ajrigan lagu helayaa nacam oo janno lagu gelayaa maxaad umalaynaya marka wixii kaloo ka weynba marka karamka iyo deeqda in lagu dadaalo iyo waxbixinta wa canhu qaala qaala wacan abi umaamata sudiy bni cajlaan radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi ya bna aadam bani aadamow inaka adiga an tabdula inaad bixiso alfadla shayga dheeraadka ah waxa adiga baahidaada ka badan in aad bixiso khayrun laka waa mid adiga kuu fiican oo kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad ceshato oo aadan bixininna sharun laka waa mid adiga kuu shar badan weeyaan walaa tulaamu lagu dagaali maayo lagu eedayn maayo calaa kafaafin wax kugu filan wax adiga kugu filan oo adiga aan kaa badnayn lagugulama dagaalayo wabda' ka bilaaw biman tacuulu cidda aada nafaqaynayseed biilayso walyadu lculyaa gacanta sarraysaana khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hooseyso rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka waxaa laga qaadanayaa yacni deeqda iyo waxbixinta fadliga ay leedahay bal yacni waxaa weeyaan cagsigeeda inaan wax la bixine gacanta un faraqa lagu xirto wax walbo waxay keenaysaa shar oo adiga marna kuu khayr ma aha wax kuu khayr a ma ahan sida nebigu sal ll ly slam oo noo tilmaamay nebiga marka asagaa waxuu yaqaanaa wixii khayr noo ah iyo wixii shar noo ah cid nebiga ka badisaa sala allahu alayh waali wasalam ma jirto marka mar haddii nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay waxa inaad waxa adiga dheeraadka oo adiga kaa badan xaajadaada ka badan inaad bixiso way ku wanaagsan tahay oo waa kuu khayr badan tahay khayrkaa meeshaas ku jira waa in marka sidaa aan u raacno oo wixii annaga naga dheeraado baahideenna ka badan wixii aan ka bixin karno inaan wax ka bixinno oon wax u horumarsanno ayb maxaa yeelay aakhira qofku waa shallaynaya haddii uu maxaa yeelay qiyaamaha xadiidkii nabiga wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalam qof kastaa wuxuu ahaanayaa fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa harkeeda ayuu ku jiraa qof walba hooskeeda ayuu ku jiraa haddii sadaqadaadu ay badnaydna hooskaagu waa badanaya waa weynaanayaa haddii sadaqadaadu aadan sadaqaba bixi jirinna waxaa weyl hoos ma lihin qoraxdana waxaa la keenayaa halkaas oo madaxii baa korkiisa la keenayaa marka waxay u baahan tahay sadaqadii qofku marka waxaan uu ceshanayay ou la baqiilaya shar un bay u tahay khayr uma aha walaa tulaamu lagu eedeyn maayo calaa kafaafin wax adiga aan kaa badnayn maba lagugu eedeynayaa nacam ayb wabda biman tacuulu ka bilow cidda aada biilayso ad nafaqaynayso ilmahaaga xaaskaaga hooyadaa iyo aabbaha ka iyaga ka bilow nacam oo iyagii oo baahan cid kale haddaad wax siiso waxba ku tari maysataa iyadana nacam waliyadu lculyaa gacanta sarreysa midda wax bixinaysa sida xadiidkii hore aan kusoo marnay khayrun way ka khayr badanta min alyadi sufla gacanta hooseysa rawaahu muslim wacan anasin radia allahu canhu qaal maa su-ila rasuulu sala allahu alayh waali wasalam rasuulka lama su-aalin cala alislaami islaamka korkiisa shay-an wax lama weydiisanin ilaa acdaahu nebiga waa siiyey waa bixin jiray walaqad jaa-ahu waxaa u yimid rajulun nin baa u yimid fa acdaahu wuxuu siiyey hanaman ari bayna jabalayni laba buurood dhexdood buuxiyo ari laba buur dhexdood buuxiyo ayuu siiyey farajaca ilaa qowmihi tolkiis ayuu ku laabtay fa qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkayow aslimuu war iska islaama fa ina muxamedan muxamed yucdii wuxuu u bixinayaa yucdii wuu bixinayaa cadaa-a man qof siismadiis oo kale ayuu bixinayaa laa yaksha alfaqra faqri aan ka cabsanaynin war iska islaama buu yidhi maxamed wuxuu wax u bixinayaa qof aan faqriba ka baqaynin oo kale inuu faqri asiibaba qofaan ka qof aan ka baqaynin sida uu wax u bixiyo kale wax u bixinaya wain kaana arajulu wainhu shaniya marka kaana rajulu ninku wuxuu ahaa la layuslimu inuu islaamayo maa yuriidu xaal uunan dooneynin ila dunyaa adduunye mooyaane wax kale ounan rabin waxaa dhici jirta qofka inuu soo islaamay isaga wax kale aan rabin oo adduunye keliya un rabo famaa yalbathu ma nagaanayo ilaa yasiiran wax yar mooyaane xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado alislaamu islaamka axabba ilayhi mid looga jacayl badan yahay min addunyaa adduunye iyo wamaa calayha waxa dusheeda ah yani marka ari laba buurood buuxiye ayuu siiyey markaasuu laabtay oo waxau yidhi war maxamed qofaan faqri ka baqaynin sidiisoo kale wax u bixinayaaye war iska islaama waxaa dhici jirta marka qofka inuu islaamo isagoo adduunye rabo wax yar markau islaamka ku jiraba islaamka wax walba uu ka jeclaan jiray oo haddii islaam iyo adduunyo la yaraha islaamkuu ku dhegi jiray maxaa yeelay fursadba wuxuu helayaa inuu islaamkii dhegaysto markaa nacam walidaalika culamadu waxay dhahaan culama culamada selafka in badan oo kamida ah waxaa laga wariyey cilmiga markay ka hadlayaan qofka markuu cilmiga dalbayo waa inuu ilaahay dartii u dalbaa laakiin mararka qaar waxaa dhacayso marka uu qofka cilmiga bilowga ku yahay ee wax badan uusan fahmin waxaa dhacaysa inuu cilmiga u barto yacni magaca aad ku yeelatid iyo yacni ama aad ku shaqaysatid ama yacni eh, sida hebel iyo hebel oo kale looga dambeeya halagaa dambeeya waxyaabahaas niyadiis inay soo galaan markaasi culimmadu waxay dhihi jireen marka dalabna alcilma ligayri illaahi cilmigaan dalabnay ilaahay heyrkii ayaan u dalabnay yacni culamo noqdo un baan u dalabnay markii hore fa aba alcilm cilmigii waa diiday ilaa an yakuuna lilah inuu ilaahay uu ahaada maan cilmigaa diidayba wax niyaadkii iyo wixii xumaayo dhan cilmigii baa naga celiyo noo diiday isagaan waxaan ku fahmnay qofka ilaahay dartii wax u dalba ajriga uu leeyahay markaasaan hagaagnayba nacam qofku marka wuxuu ku hagaagayaa cilmigu ku hagaaga sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa qof haddii uu kuu yimaado uu ku yihaha war diinta ilaahay wax iiga sheeg war diinta ilaahay ibar inaad tiraahdid ma ahan soo laaba bax iyo hadda waa niyadaadu waa xun tahay iyo eh, waxaan aan ku barayo inaad iigula doodaa rabtaa iyo hebel inaad kula doodaa rabtaa iyo inaad wax ku noqotaa rabtaa iyo in la yiraahdo ma aha xataa niyadiisu hadday xun tahay cilmiga waa la baraa nacam maxaa yeelay sawfa tansalix niyadiisu waa hagaagi doontaa markuu cilmiga barto cilmigaaba hagaajinayo laakiin haddaad daa waa jiran yahay ninkan daawadii baad u diiday jiradii unbuu kusii jirayaa soo maha marka yacni cilmiga laftirkiisa qofka hadduu wax ku weydiiyo ama cilmi oo kaa rabo niyadaadaa xun inaa uga cararta ma aha iska bar lacalla waxaa dhici karta hadda inuu xun yahay laakiin cilmiga inuu hagaajiyo sida qaala allahu qaala rasuulu un loogu dul akrinayo qofkii waxaa laga yaabaa inuu intuu qoyo wixii hore o dhanba ay ka baxaan waa kan hadda dadkan waxay u islaamayeen adduunyo markii dambena yacni wax yar markay joogaan islaamkay wax walba ka jeclaan jireen ayb marka ilaahay in yani in lagu dadaalo marka eh, eh, cilmiga unbaa niyada yani tawfiiqda alle kadib cilmiga unbaa qofka wuxuu ka dhigi karaa hagaajin karo marka cilmiga weliba midka yani dee qaala allahu iyo qaala rasuuluhu qofka yani inuu ta aada ugu dadaalo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya waxbixinta nebigu inuu dadka dacwada inuu u isticmaali jiray inuu waxbixiyo dadkiina marka ay kusoo islaami jireen oo uu dacwada u isticmaali jiray marka qofka yacni xoola haysta oo kale inuu dacwadii u isticmaalo xoolihiisa oo haddii dadka xoolaha haystana ay xoolahooda dacwada ku bixiyaan ee ninka cilmiga lena uu cilmiga dacwada ku bixiyo oo qofka yacni ninka madaxdaana uu dadkii yacni dacwadii iyo khidmaynteeda iyo wax allaale waxay u baahan yihiin oo u diyaariyo islaamka waxaa weyan adduunka o dhan buu gelaa nacam ayuu gelayaa laakiin nin kastaa waxa uu haysto haddii uu hakrado oo dacwada uu ka hakrado ama uu yaraysto inta uu yaraysto unbaa dhibka iyo yacni dacwo la-aantu ay ku badnaaneen dhibka adigu unbau kugu soo laabanaya wain kaana rajulu wain hushaaniya kaana rajulu qofku wuxuu ahaa la yuslimu inuu islaamaya maa yuriidu xaal uunan dooneynin ila dunya mooyaane yani qofka marka lacag la siiyo ama xoolo la siiyo lasoo dumo ee uu islaamo maaha in laga taga iyadana waa in dacwadi iyo wax ushaagi iyo lagu wado ilaa wax ushaaga weeyaan waxa uu wax ku fahmaye haddaa intaad xoolo siiso iskaga tagto oo islaamo iskaga tagto oo maalin walba uu mushaar camal kuusoo doonto xoolihii ee berri ninkaa mushaar badan baa haddana kaxaysanaya nacam ee waxa ay isku bedelayeen waa un cilmiga famaa yalbasu ma nagaanaynin ilaa yasiiran wax yar mooyaane xataa yakuuna alislaamu ilaa islaamka uu ka ahaado axaba ilayhi mid looga loo jacayl badan yahay min addunyaa adduunye uu ka jecel islaamka iyo adduunyada uu islaamka jecel yahay yani wamaa caleyha rawahu muslim wacan cumara radia allahu canhu qaal qasama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu qeybiyey qasman qeyb qeyb ayuu qeybiyey nabiga sal ly slam faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow lagayru haa-ulaa'i kuwan keyrkood kuwan aada siisay keyrkood kaanuu waxay ahaayeen axaqa bihi minhum mid axaqa bihi shaygan kuwa ku xaqnimo badan minhum kuwan aada siisay uga xaqnimo badan yacnii kuwa aada siisay keyrkood baa kaga habboon oo kaga baahi badan kuwa aad ka tagtay yani kuwa aad ka tag kuwa aada ka tagtay iyo kuwa aad siisay kuwa aad ka tagtaa u baahi badan rasuulka ilaahi xoolahan qaala waxa uu yihi nabiga sal alla ly slam inahum iyagu khayaruunii way ikhiyaar geliyeen an yas'aluunii inay isu-aalaan bilfuxshi inay igu su-aalaan fuxshi warxumo aw amase yubakhiluunii inay ibakhayltinimo xugmiyaan oo ay bakhiil igu xugmiyaan walastu mana ahi aniga bibaakilin mid wax bakhiilayana ma ahi rawaahu muslim yacni macnuhu waxa ay tahay su-aashay igu badiyeen xaalkoodana wuxuu keenayaa inay fuxshi iyo warxumo ay galaan marka dambe su-aashay igu badiyeen igu badiyeen muqtadaa xaalihimna waxaa weeyaan fuxshi inay wax igu weydiiyaan marka dambe afxumo inay wax igu weydiiyaan amase inay bakiil i yidhaahdaan wax ma bixiyo inay i yidhaahdaan bakiilna ma ahi buu yihi nabiga sal ll ly slam dee nebigu bakiilna maaha fuxshina nebiga hadda waaba ka dheeryahayoo shuqulkuma laha soo ma garan macnaha marka xadiidku sidaa weeyaan ayb walastu mana ahi bibaakilin mid wax bakiilayana ma ahi rawaahu muslim waxaa laga qaadanaya xadiidkan imaamu nawowi sida uu leeyahay sharaxa muslimka waxaa laga qaadanayaa dadka jahliga ahlu jahliga ah yani dadka qallafsan dadka aadka u qallafsan ee indha adag ee jahliga ku sugan in laga warwareegto nacam in laga warwareegto oo aan yacni maxaa yeeley haddii kale fuxshi iyo warxumo iyo qaabdarro kama dhammaanayaan nacam nebigu wuxuu ka cararaa fuxshigooda waa inay warxumo marka dambe ay wax ku weydiistaan amaba inay bakiil yidhaahdaanay ku tilmaama marka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam mudaaraadu kula dhaqmi jirayo markay wax rabaan markay wax weydiistaan waa sii jiray waxa ay weydiiyaan khalaas marka wuxuu uga badbaadaa afxumadooda iyo yacni inay bukli ku sheegaan buu uga badbaadaya nacam haddii uunan hayninna ballanqaad fiican buu u samey jiro war fiican buu kula hadli jiray rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam marka waxay ka mid tahay de siyaasaadka yacni sharcigay ka mid tahay tan oo in mudaaraad lagula dhaqmo dadka afka adag oo yacni warxumadooda qofku yacni uu kala yacni aan munaasabna u ahayn yacni hadduu iska yiraahdo laakiin qofka warxumadooda waxba igama dhibaysa haska kaycaayaan hadday doonaan ma fiicna taas taas nacam ayb ayagoo yacni asagoo beri ka ah waxa ay ku caynayaan haddana inaynan caynin baaba ka fiican soo maa ayb marka nebigu in wixii la weydiista wuxuu u bixin jiray sidaan marka qofka mas-uulka ahoo kale inuu marka haddiiba uu wax haystee dadkuna ay soo mar walba isaga soo fiirinayaan badanaa qofka mas-uulka ah ama qofka yacni caalimka ahoo kale waxaa dhici karta dadku inay soo fiiriyaan mar walba oo hadday xaaje iyo baahi iyo wax timaado ama in la soo waco ama yacni inay wax usoo qoraan ama dalab un inay indhii inay gacantiisa un fiirinayaan marka ninka mas-uulka iyo ninka caalimkae gacantiisa la fiirina waa inuu taas dareensanaado isagana oo wixii uu bixin karaa ou awoodi kara markaa uu bixiyo dadka uu siiyo si aan yani dacwadiina sumcad bay u tahay dabcan iyo wanaagay u tahay naam wacan jubayr bni mطcimin radia allahu canhu anahu qaal waxa uu yihi baynamaa huwa yasiiru maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalama baynamaa xilli huwa isagu yasiiru ou soconaya maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi waalihi wasalama maqfalahu soo noqoshadiisii min xunaynin ou kasoo noqday maqfalahu qafala buu ahaa asalka maqfalahu waa waa masdar miimi ah waay maqfalahu maqfal mafcal waay mafcil haddii caynka la hoos dhigana ti waa tii darafka iyo lagu keeni jiray nacam waftax masdaran wasiwaahu sir saasoo kale waa tou dhihi jiray nacam ibn maalik marka tan hadda masderkii bay ku timid waa caynkii waa kordhigay maqfalahu ay rujuucahu nacam soo noqoshadiisa min xunaynin uu kasoo noqday fa caliqahu lacraabu reebaadihi baa ku dhegeen yas'aluunahu xaal ay weydiisanayaan s markuu soo laabto xunayn uu kasoo noqonaya reebaadihi baa ku dhegdhegay iyagoo marka nebiga wax su-aalanayaan waxsi waxsi baryayaan xataa daruuhu ilaa ay u dhibaato geliyeen ilaa samuratin geed yani ilaa nebigu sida uga cararayo hadba uga yani cararayo geed bay ay u dhibaato geliyeen inuu geed xaggiisa uu ka aado fakhatifad waxay daftay geeddii ridaa-ahu go-iisii kore fa waqafa nabiyu nabigu waa istaagay sala allahu calayh waali wasalam fa qaala waxa uu yihi acduunii ridaa-i go-yga isiiya marka go-i baa geed baa go-i ka ka qabsaday markaasay go-i ka qaateen nacam iska reebaadiya moogtaha nacam alacraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi ayaga wax kale kama aha sidaasayba yani ixtiraamka iyo qof weyneynta iyo aada uma yaqaanaan nacam ayb dad wanaagsanna waa leeyihin dabcan sida aayadaha dambeba ay sheegayan min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhir wayatakhidu maa yunfiqu qurubaatin cinda allahi dad fiicanna waa leeyihin dabcan marka acuunii waxa uu yihi siiya ridaa iyo go-ayga siiya falow kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa cadadu haadihi alcidaahi geedahan qodxaha leh ee meesha ka buuxo tiradooda oo nacaman oo xoola ah haddaan haysan lahaa la qasamtuhu baynakum dhexdiinaan ku qaybin lahaa waa idin siin lahaa buu yihi nacam warkiisana waa run rasuulka sal ly slam uma markaa dabadeed wuxuu yihi laa tajiduunii anigii heli maysaan bakiilan anoo bakiiltinima igu heli maysaan walaa kadaaban beenaale inaan ahayna igu heli maysaan walaa jabaanan fulay inaan ahayna igu heli maysaan nacam ma raba inaad yacni fulaynimo iyo beenlownimo iyo bakiilnimo iguma arkaysaan yidhi aniga nacam kuwaas haddii hadda waxaan haynin maahan haddaan waxayn lahaa wuxuu yidhi geedahan tiradooda oo xoolaa haddaan haysan lahaa intaan idinkaan idiin wada qaybin lahaa de waana ogyihiinoo waa samey jiri rasuulka sal lla ly slam markau haysto waa ku ogyihiin nacam way ku ogyihiin rawaahu lbukhaariy waxaa laga qaadanaya nabiga tawaaduciisa marka hore oo baadiyaha inay iska eryanayaan oo go eh, maradiisa ay ka qaadanayaan isagoo maca dalika muslimiintii dee nebina isagoo ah rasuul ah amiir muslimiintii u ah haddana yacni cid dadkan sidaan yani baadiyahaas sidaasay ku sameynayeen hala qabtana ma dhihi jirin a iska yani tawaaduciisa iyo cafwigiisa ayb iyo inuu nebigu waxbixinta xaggeedana bakhiiltinimada in marnaba aysan soo agmarin maxaa yeele waa cudur aada u xun weeyaan qofka baqiilkana sayid maba noqdaba nacam oo qofka marku sayid u noqonayo xataa qabiilkiisa markuu u noqonayo oday qof bakiila ma ma qaadan kara taasoo kale nacam maxaa yeele bukligu waa wax qofku yacni dadka siyaadada iyo maamulka waxay u baahan yihiin wax bixinay u baahan yihiin nacam qofka hadduu waxay ku dhegan yahay waxna aanu bixinaynin de waxaa weya dadka o dhan waa ka cararayaan siyaado ma ma ma heli karo nacam raa-idna ma noqon karo rawahu lbukhaariyu maqfalahu ay xaala rujuucihi kolkuu soo noqonaya wasamuratuna shajaratun geed weyaan quraca waa geeda quraca wax lamidka walcidaahuna shajarun geed weeyaan lahu shawkun qodxa leh wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi maa naqasat sadaqatun sadaqa ma nuqsaamisa min maalin maal wamaa zaada allaahu alla ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin cafis uguma kordhiyo ilaa cizan unba u kordhiya alla sharaf wamaa zaada allaahu cabdan alla ma kordhiyo cabdan addoon uma kordhiyo bicafwin yacni bisababi cafwin cafis uu sameeyey dartii ilaa cizan unba ugu kordhiya cizi iyo sharaf unba ugu kordhiya alle marka waxaa laga qaadanayaa fadiilatu lcafwi cafiska fadliga uu leeyahay qur-aankana ilaahay waa ka dhahayo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa marka qofka cafiska iyo inuunan aarsiga iyo aargoosashada inuunan ku dadaalin oo naftiisa uunan u aarin ayuu keenayaa xadiidkan maxaa yeele mar haddii cafigi cafiskii cizi oo ka dhalanayo ilaahay uu kugu sharfaayo laakiin bani aadamku waa cagsi waxay u malaynayaan cafiska dulli inuu keeno nacam oo qofka aan aarsa karin ama aan aarsaninba waxaa laleeyahay qofkan waa iska doqona aan leeya oga nacan laakiin qofka cafiska badan nabigu wuxuu leeyay sala allahu alayh wali wasalam cafiska sayidnimo iyo cizi keenaa nacam ayb oo qofka inta xumaan kaa gale ah haddana iska cafisay asaga laftirkiisi waxaa laga yaaba inuu intuu isku laabto inuu is yiraahdo war ninkan waa kaa fiican yahay inuu is yiraahdo nacam oo markaa isaga laftirkiisa qalbigiisa wanaag ou galo uu soo galo adu marka risaalo sheikhulislaam uu leeyahay qaacidatun fi sabri la yiraahdo iyou ku keenaya waxyaabaha sabarka qofka ku bixiyo markuu ka hadlayo wamaa tawaadaca axadun axad hoos iskuma dhigo lilaahi ilaahay dartii hoos iskuguma dhigo ilaa rafacahu llahu caza wajalla alla waa kor yeelaa addoon ilaahay dartii hoos iskuguma dhigo ilaa rafacahu llahu alla waa kor yeela haddaa ilaahay dartii isu aadan u kibrin oo aa hoos isu dhigtoodan kibrin tawaaduca xaqa waxaa weeyaan qofku inaanu yacni dadka iska saramarinin oo iska weynaysiinin haddii marka aadan dadka iska weynaysiinin oo ilaahay dartii aa yacni dadka ugu tawa u tawaaducdo ilaahay subxaana watacaala rifca ayuu ku gaarsiinaya sarama inaad kor marto oo dadkii iyo yacni khayr iyo wanaag a uga hormarto rawaahu muslim maa naqasat sadaqatu min maalin maxalu shaahidka meeshaas weeyaan wa can abi kabshata waxaa laga wariyey cumara bni sacdin alanmaariy radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi wamqale sala allahu alayh wali wasalam yaquul halaahatun saddex buu yihi uqsimu waan dhaaranayaa calayhina saddexdaa waa ku dhaaranayaa nacam yani saddexdaa dushoodaan ku dhaaranayaa buu yihi wa uxadidukum waxaanan idiin sheegayaa xadiidan xadiid sheeko faxfaduuhu ee xifdiya xadiidna waan idiin sheegayaae xifdiya buuri nabiga sal ly slam axaadiidta nabiga in la xifdiyo oo yacni qofka uu weeleeyo oo u yani macaanideeda uu fahmo waaba ducadii dadka gaarsiiyo ducada nebigaaba ku imaanaysa nadara allahu mra-an samica mina qof allah ifiyo nuur allah siiyo shaksi annaga wax naga maqlay fawacaahaa xifdiyey wa addaaha kamaa samicahaa soo u maqlayna u gudbiyey marka nadaara iyo iftiin iyo nuura ilaahay nabiga ugu duceeyey sala allahu alayh waali wasalama tan kale waxaa loo xifdinayaa xadiidka rasuulka ahmiyadiisaa loo xifdinaa nacam dadka mahmaahooyinka iyo sheekooyinka iyo waa xifdiyaan waa laisgaargaarsiiyaa xadiidka nebiga waxaa weeyaan waxaa yani bacda alqur'aan axsanu lxadiid waay maxaa aq buu ka hadlayaa wa uxadidukum xadiidan baan idiin sheegayaa faxfaduuhu xifdiya maa naqasa maalun maal ma nuqsa maa naqasa ma nuqsaamo maalu cabdin addoon maalkiis min sadaqatin min ajli sadaqatin sadaqad darteed uma nuqsaamo taas xifdiya buu yiri qof maalkiis sadaqa daraaddeed uma nuqsaamo bani aadanka marka wax bixiyo wuxuu isleeyahay yacni waxbaa kaa nuqsaamayo maalkaan meel kalea gey lahayd dana kalea ku qabsan lahayd buu isleeyahay saa darteedu xoogaa intaan xoogaa reeb ayuu isleeyahay laakiin maalka haddii uu bixiyo sadaqada maal kuma nuqsaamo laakiin yani culamadu waxay yidhaahdaan xisan xisi ahaan sida muuqato qofka jeebkiisu markay ku jirto maanta mathalan markay ku jirto boqol dollar oo kale markii ku jirta konton ou bixiyo de lacagti waa nuqsaantay soo maaha konton baa baxday konton baa hartay laakiin macnaha laga hadlayaa waxay tahay laba macnaba maalkan uu bixiyey fil xaqiiqa kama nuqsaamin oo wax iyadoo ka badanay meel taallaa meel u taallaa wax ka khasaaray marka ma ka nuqsaamay taana waxaad arkaya marka xadiidkii tirmidi iyo keyrkiiba ay werinayeen eh, addoonka haddii uu wax sadaqaysto gacantiisa midig oo sadaqa ka bixiyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku aqbalaa oo ku qaadaa gacantiisa midig fa yurabbii liaxadikum midkiinoo u koriyaa kamaa yurabbii axadukum faluwahu midkiin sida oo u barbaariya faraska yarka ah darmaanka ah sida oo u koriyo u barbaariyo oo kale ayaa alla ugu barbaarinayaa ilaa marka iyadoo buur ah oo hela marka aakhira marka waxaa iyadoo buur ah wax ma ka nuqsaamin marka dhinac kalena marka laga feeriya xataa xisi ahaan jeebka waxa ka baxaan laakiin xadiidkii horen ku bilownay allaahuma acdi munfiqan khalafan malaaigta marka ducadooda ilaahay u aqbalayaa ziyaado unbau helayaa nacam oo hadda dadka wax bixiya kama xoolo yara dadka bakiilinta oo waxba aan bixinin kama xoolo yara nacam qofka asaga laftirkiisa ha tijaabiye ilaahay dartiis waxuu u bixiyo oo wej khayr badan oo ku bixiyo wuxuu arkayaa iyadoo hadduu ganacsi haystana iyadoo ganacsi u barakoonayo khayr iyo u helayo haddii kalena meel kale ilaahay inuu wax ka siinayo maxaa risqigan ilaahay baa soo kaxeeyo risqigan ilaahay baa soo kaxeeyo cidda doona kugu soo dhiibaya marka nacam maa naqasa maalu cabdin maal addoon maalkiis ma nuqsaamo min sadaqatin sadaqo darteed uma nuqsaamo walaa dulima cabdun addoon lama dulmiyo madlamatan dulmi ayb walaa dulima cabdun addoon lama dulmiyo madlamatan dulmi sabara calayhaa taasoo marka uu ku sabray ilaa zaadahu llahu alla wuxuu u kordhiyey cizan sharaf madlama yacni dulmi la dulmiyey oo uu ku sabray ma jiro ilaa alla wuxuu ku kordhiyaa sharafu u kordhiyaa walaa fataxa cabdun addoon ma furo baaba mas'alatin barye iyo tuugsi albaabkeed ma furo ilaa fataxa allaahu calayhi ilaa alla wuxuu dushiisa ku furaa baaba faqrin faqri albaabkiisa qofku hadduu tuugsi iyo baryo baa albaabkeed un gargaraaco waxaa alla u furaa baab faqri asal faqri kama koraayo aw kalimatan kelmad buu yihi naxwaha tan oo kale lamid ah la macno ah wa uxadithukum waxaan idiin sheegayaa xadiidan xadiise faxfaduuhu bal xifdiya saddexdii arrin waa kaas markaasuu nebigu haddana wuxuu leeyahay sheeko kalaan idiin sheegayaa bal xifdiya qaala waxau yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam inama dunyaa adduunyadu liarbacati nafarin afar qofaa iska leh adduunyada waa afar afar qof baa leh cabdin addoon rasaqahu llahu alla uu ku arsuqay maalan maal iyo wa cilman iyo cilmi addoon ilaahay maal iyo cilmiba siiyey fa huwa isagu yattaqii fiihi maalkaabuu ku dhowrsanayaa rabbahu buu kaga dhowrsanayaa fa huwa isaga yattaqii rabbahu rabbigiibuu ka cabsanayaa fiihi fii shani hada almaal maalkaas shanigiisa ayuu ilaahay ayuu ugaga cabsanayaan wayasilu fiihi maalka wuxuu ka xiriirinayaa raximahu qaraabadiisa wayaclamu lilaahi allana wuxuu ugu og yahay fiihi maalkaas xaqan xaq buu alle ugu og yahay oo maalkan in alla siiyeyna waa qiran yahay oo waa og yahay oo alle subxaanahu watacaalana xaq buu ugu og yahay fa haadaa kani biafdali lmanaasili darajaadka kan ugu fiican oo ugu fadli badan weeyaan ayuu ku sugan yahay wa cabdin addoon rasaqahu llaahu alla uu ku arsuqay cilman cilmi walam yarsuqhu aanu ku arsuqin maalan maal uunan ku arsuqin iyo addoon alla uu cilmi ku arsuqay maal laakiin aan la siinin fa huwa isagu saadiqu niyati niyadiisu miday ay run sheegayso weeyaan ku run sheegayo yaquulu wuxuu dhahayaa low ana lii maalan maal hadduu ii sugnaan lahaa la camiltu bicamali fulaanin hebel shaqadiisaan samayn lahaa ninkii hebel ah kii hore camalkiisoo kalaan qaban lahaa buu haddaan maal heli lahaa oo niyadiisaa ka dhab ah fa huwa isagu biniyatihi niyadiisa ayuu yacni ku gaarayaa fa ajruhumaa ajrigooda sawaa-un fa huwa isagu biniyatihi niyadiisa ayuu yacnii ayaa u ahaanaysa oo ajrigu ou ugu ahaanayaa fa ajruhumaa ajrigooduna sawaa-un isku jin weeyaan ajrigoodu waa isku waa waa isku mid kan iyo kii hore wa cabdin iyo addoon rasaqahu llaahu alla uu ku arsuqay maalan maal walam yarsuqhu aanu ku arsuqin cilman cilmi uuna ku arsuqin tawfiiq iyo cilmi iyo meel maalkaas xaq u ah iyo meelan xaq u ahayn laguma arsuqin un maal buu iska haystaa fa huwa isagu yakhbidu fii maalihi maalkiisa ayuu ku dabaa ku shabkaxsanaya oo ku dabaalanayaa bigayri cilmin cilmi la-aan cilmi la-aan ayuu maalka dhexdiisa ku gebi dhaclaynayaa laa yattaqii fiihi rabbahu rabbigii uga cabsan maayo walaa yasilu fiihi raximahu qaraabadiisa ku xiriirin maayo walaa yaclamu lilaahi alla uguma oga fiihi maalka dhexdiisa xaqan wax xaqa uguma oga fa haadaa kani biakhbathi lmanaasili darajaad midda ugu foolxun waa kan oo ku jiraa waa badan yihiin marka dadka noocaan oo kale qofka maal ilaahay dad badan oo ilaahay maal siiyey haddana maalkooda wadda xaqo ay ku isticmaalaan aan lagu arsuqin oo maalkii marka ku ciyaaraya nacam maalkiibuu ku fasaadinayaa dadka dacwadiibuu ku baabi-inayaa diinkiibuu kula dagaalamayaa yani imaa inuu diin kula dagaalamo maalkiisii amase imaa inuu yacni waxaa weye dadka ku baadiyeeyaba dadka baadiyeynaya dadka albaab jahanama u taagan yahay dadka kalaabyada iyo furaayoo kale iyo meelaha fisqiga dhisaayoo kale oo ilmaha yaryarka iyo dhalinyarada ku baabi'inayoo kale nacam waxaa weeyaan waa qoladan saddexaad bay weeyaan darajadoodu nacam ayib kuwa yacni iyaguna shaneemooyinka iyo waa un lamid nacam odayaalkii hore qaar badanoo xoolale shaneemooyin iyo masaajidiya wax unbay isku qasayaan maaa qaar shaneemooyin dhisaya eh, waxaan shaleemo aan lahayna iska yarayba ayb meelahaanna waxaa weeyaan mashaakil kalaaba iska jiro kalaabiye iyo yacni night kalaabiye in la furo <coughs> arrin kalena waa usii dheeryahay arrinka kale wuxuu yahay nimankan yacni heeso oo fisqiga ku dhex jiro oo yacni yani heestuna de dhibkeedu wax la koobi kara maa ilaahayna waa xarimay qur-aanka sunada nebigana sala allahu alayh wali slam xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi abi malik alashcariyi nabiga sala allahu alayh wali wasalam waa ku reebay weliba aakhiri zamanka inay soo bixi doonaan dad heesaha xalaashado ayuu sheegay nabiga sala allahu alayh wali wasalam dadka noocaas marka muustikada iyo heesaha ka shaqeeyo hees iyo zinana waa isku lamaanan tahay nacam ahlucilmiga say dhaheen iyo sida yacni annaga naftirkeena noo muuqato camaliyanna waa saas nacam xaggay ku kala maqan yihiin hees iyo zino nacam rag iyo dumar baa saa isugu dhex jiro wax ay yacni qaabdarro aada u fara badan iyo yaa ka dhex muuqato heestii marka waxaa weeyaan dadka noocaasa ayay intay meelo u kireeyaan oy lacag badan ku bixiyaan oy waddamo kale ka keenaan ayaa marka ay tigidho sameeyaan ayay iyaguna kuwaasna wax siiyaan oo fanaaniinta lagu sheego iyagana marka xoogaa bay ka helaan waxaasay ku shaqaystaanba dadkii bay duleynayaan nacam mujtamaca marka waxaa la yaab le kuwaas khatartooda ma arko gudihiina waxaan ku aragnay gudaha waxyaabaha dadka fasaadiye waxaa ku jiro shaneemooyin dad u furan oo maa maalintii furan oo maalin cad furan oo habeen furan afar iyo labaatanka sac furan nacam markaasaa ilmihii madrasada loo diray ama dugsiga loo diray halkan unbay ku leexanayaan nacam kuwo waxaa weyaan hindigay waxay u tarjumaan af soomaali nacam dadkay ku fasaadiyeen dadkaas nacam maca dalika isuma haystaan inay ayagu dad fasaadiyeen nacam maca dalika isuma haystaan keliya waxaa weyaan dembiba maba u arkaba weyn aniga dadkaan animaa qasbay kuleeyahay aniga ma anaa dilay u kuleeyahay nacam de waad dishayoo diin ahaan baa u baabi'isay qofkan nacam diin ahaan ayaad u baabi'isay marka dadkaas dadka ay yacni ama qaraabo leeyihiin ama dadka gaari karaba inay u naseexeeyaan waxu sheegaan ee waxna aynan dadka noocaas oo kalena waa arkay anuu laftirkeyga dad taageeraya nacam xataa yacni dhibaatada waxayna la gaartay shaneemooyinka xataa qabiil in laga kala dhiga nacam oo qofka uu yacni shaneemooyinka qaar marka waxaan waa xun yihiin marka la yidhaah arrintii dhammayd yacni qabiil inuu in loo gediya nacam oo shaneemadan ree hebelaale kuwaas yacni ree hebelaale shaneemadii ree hebelaale soo ataagaya lagu leeyahay nacam shanaba reebel ilmahaagay baabi-ina dadkan anay baabi-ina waxaasna uga cabsamayna nacam kun yani tabeelayaal hadday qaataan dadka noocaas oo kale oo ay waxaas qoraan ama ay yacni intaasoo wax sameeyaan maaha in looga loo dhaafo dadka wixii laga celi karo loo sheegi karo in loo sheego nacam wax kasta uu doono ha dhaho asaga hadduu doono nacam ayb kuwa kuwa kalena waa aragno loo dagaalamayba nacam oo intaasoo qof ay ku dhimatay sababteeda nacam nas'alu llaha asalaama maxaa dhibaata yacni dhibku badanaa nacam marka ummaddan waxaa laleeyahay dhibku xaggee uga yimid nacam dhibku meel kasto uga yimid nacam meel kasto kabaa'ir yacni marka la yidhaha meel kasto uga yimid gudahana kuma fiicna dibaddana kuma fiicna xaqiiqadu saas weyan marka qof maal ilaahay siiyo maalkiisa un wax ku baabi'inayo wax ku fasaadinayo dadweynihii in badanoo kamidana ma garanayaan oo ma fahmayaan oo haddii la yidhaha war waxaan khatar bay idiin tahay dadka xaafadda degan ee loo sheego ma kula fahmayaan nacam qofkii rabaa gelaayuu kuleeyahay toban sano kadib uu garanaa marka kalaabkaas iyo shaneemadaas dhibka ay ilmihiisa ku keentay masjidka uu imaanaya ilmihii baa iga hadlaysan buu leeyahay hadhowna nacam wa cabdin addoon rasaqahu llaahu maalan alla uu maal ku arsuqay walam yarzuqhu cilman cilmi aanu ku arsuqin fa huwa isagu yaqbitu fii maalihi maalkiisa ayuu ku dabaalanaya ku shabkaxsanaya ku gebi dhaclaynayaa bigayri cilmin cilmi la-aan laa yattaqii fiihi rabbahu rabbigii uga dhowrsan maayo walaa yasilu fiihi raximahu qaraabadiisa ku xiriirin maayo walaa yaclamu lilaahi fiihi xaqaa ninka intaa xoole ku bixinaya waxaas waxaa laga yaabaa hooyadii inay ku gaajoon tahay aabihiis inuu meel kale ku gaajoon yahay qaraabadiisii isaga yacnii dad ugu dhoweyn inay ku gaajoon yihiin meelahaas nacam maca dalik waxna uusan milicsanayninba ayb fa haadaa kani biakbati lmanaasili weeyaan darajo midka ugu xun buu joogaa wa cabdin iyo adoon lam yarzuqhu llaahu alla aanu ku arsuqin maalan maal walaa cilman cilmi uunan ku arsuqin kan dambe afaraad cilmina male maalna ma haayo fa huwa yaquulu wuxuu dhahayaa low anna lii maalan maal hadduu ii sugnaan lahaa oon lahaan lahaa la camiltu fiihi waxaan ku samayn lahaa bicamali fulaanin hebel shaqadiisa oo kale kan kale ayuu isagu tiigsanayaa midkan nacam oo haddaan ani xoolo haysan lahaa saasaan yeeli lahaa dadka qabaa'ilkan isku diri lahay haddaan xoole yeelan lahaa intaasoo hubaan gada lahay dadkan ku baabi'i lahay haddaan xoolo yeelan lahay intaasoo shaneemaan samayn lahaa intaasoo kalaab fanaaniintaasaan halkan ka bixi lahay wahaakada anwaacu ashari oo dhan bau daldalayaa nacam ayb saa buu dhahayaa fa huwa yaquulu wuxuu leeyahay low ana lii maalan maal haddaan lahaan lahaa la camiltu fiihi bicamali fulaan hebel camalkiisoo kalean ku samayn lahaa fa huwa isagu fa huwa isagu niyatuhu niyadiisa waaye oo yani isagu yani fahuwa isagu niyatuhu duu niyati niyadiisa mid u saaxiiba weeyaan fa wisruhumaa labadan dembigoodu sawaa-un waa isku mid kan iyo kiisa hore ka horreeyey waa isku dembi marka qofku inuunan waxa aada adiga tamaniso ood ka shaqayso xadiidkan iyo ufiirso iska hor imaan maayaan xadiidkii kale ee nebigu uu yihi qofkii xumaan ku fakero ee aan samaynin hal ajar baa loo qoraa iyo kan ha isku qaldin kaas waxaa weeye waa nin xumaan ku fakeray laakiin ilaahay dartiis uga tegay ajar buu leeyahay nacam isaga laakiin kan waxaa weeye nin xumaan ku fakeray xumaantii ka shaqeeyey laakiin gaari waaye dembi buu leeyahay kaas ajar ma laha nacam maxaa yale xumaantii waa ka shaqeeyey waa ku dadaalay waa u suuroobi waa nin maanta inta halkaa ka baxay boqol xabadood riday oo ku dadaalay inuu qof dilo dili waaye laakiin dembigu waa leeyahay dembigii mar hadduu hub hub u qaatay qof muslima walaalkiis waa dembigiiba uley idaa taqaatala almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar khamre inuu soo cabo u baxay babkii baa ka xiran nacam waa soo laabtay marka kaasoo kale marka waxaa leeyahay ajaraa loo qora loo qori maayo nacam maxaa yeele ninkan niyadii iyo iraadadiibuu isku daray socodkiibuu isku daray marka haddaad shaqadii ku darto niyadiina la timaado waa lagu qoraa dembiga marka marka xadiidkan tan dambow ku saabsan yahay nacam saasay culamada ibnu rajab iyo muxaqiqiinta sidaasay tilmaamaan ayb rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey waqaala xadiidun xasanu saxiixun ayuu yidhi wabilahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam